geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya bedelay garya garisirday gelingelin ka da garyagaris hirtiyey gelingelinka daranxabi wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xog waraysi idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn somali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib oh, mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo khamiis ay sii bixayso jimca ayaa soo gelayso taariikhduna waxa ay ku beegan tahay afariyo tobanka bisha labaiyo tobanaad ee disembar sannada labada qodobada caawa barnaamijka xog aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey howlgallo ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay kula wareegeen deegaano badan oo hoostaga degmada runorgood ee gobolka shabeellaha dhexe iyo isla xarunta degmadaas haddaba waxaan eegi doonaa inta howlgalkan ay wadeen qaraxyo ay la kulmeen ciidamadu wuxuu ii jiray wax ka yar labaatan mitir shan iyo labaatan mitir meelahaas ii jiray oo igama dheeray igama fogay meesha uu ka dhacay qarax niyo qaraxyo uu qolo iyagoo oo dhagarti dhigaayo xataa mid oo shalay ku qarxa wuu jiraa mas-uuliyiin ayaa ka badbaaday qaraxyadaas waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan taliska booliiska waxa uu sheegay inay gacanta ku hayaan dad lagu soo eedeeyey inay ka dambeeyeen dab dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed dhaliyey oo in ka badan toban goobood oo magaalada muqdisho ka mid ah ka kacay toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa sidoo kale barnaamijka ku dhagaysan doontaan cudurka shombiyoodka ayaa haween iyo caruur waxa ay ugu geeriyoodeen deegaano hoostaga degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose maxaa ka dhaqangalay shantii qodob ee uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka horsheegay baarlamaanka soomaaliya xilliga ama xilligii uu furayay kalfadhiga afaraad waa warbixin aan barnaamijka idinkugu hayna saaxiib yaal qodobadaas iyo qodobadii kale ee nagu soo korro intaan barnaamijkeenu ku guda jirna ayaad maqli doontaan xubintii kalamaan ee sidoo kale qayb kaha ah barnaamijkeenna gabagabadana waxaad ku maqli doontaan abaartuna waa sunnee hadduu jiro saman xumaan waxaa xiga berisamaa salaad cabdulla cumar iyo farsamaynaya waxaan ahay saciid cali oo mar kale ilaahay subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baaba'a iyo bukhliga iyo beenta iyo baraka'a ah iyo barya aadamiga allahaynaga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada tala xumaanta iyo toobad toobadla'aanta allahaynaga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadab la'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allahaynaga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusida isudabajeedinta kala wejidadabka iyo jahannama allahaynaga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraada iyo xumaanta allahaynaga nabadgesho nabadgesho qurunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaharka iyo qiimadarrada iyo qaadka iyo qabyaalada iyo qaxuuntiga allah inaga nabadgesho naxliga naruuradarrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allah inaga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allah inaga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqib xumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allah inaga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baaba'alayda jinka insiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo cafaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allahaynaga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allahaynoo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladana allahaynoo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo darisada iyo dowladdana allahaynoo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allahaynoo wanaajo xaajo khalkhalka iyo khilaafka allahay naga saaro aamiintayad iyo aamiinta malaa'igta ilaahayow iswaafaji saacaddana allow saacatul ijaaba nooga yeel carrabka iyaga allow ismul acdamka ku beeg gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf loogu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan wanaagsan ee dalena haddii aynu ku bilownana waxaa maanta ciidamada xooga dalka iyo kuwa deegaanka oo iskarabsanaya ay la wareegeen deegaano dhowr ah oo hoostaga degmada runugood ee gobolka shabeellaha dhexe iyagoo sidoo kale gudaha u galay xarunta degmada runugood ee gobolka shabeellaha dhexe qarax ayaa isla goobtaas ka dhacay amaba xarunta gudaheeda kadib markii ay ciidamadu galeen wax khasaaraha kama aysan dhalan sida ay noo xaqiijiyeen maamulka degmada runurgood waxa ay sheegeen in qaruxu uu xarunta ka dhacay iyagoo dhowr tilaab u jira halka uu qaruxu ku aasnaana qaruxu uu halkaasi ka kacay waxaa sidoo kale ay sheegeen in qaraxyo kale ay goobaha ay la wareegeen ay ka dhaceen balse wax khasaaraha aysan dhalin qaar ka tirsan xubnihii al-shabaabka ahaa ee ku sugnaa halkaas inay ku geeriyoodeen ay sidoo kale sheegeen iyagoo aasaya walxaha qarxa kuna aasaya deegaanadii ay faarujiyeen ciidamada waxa ay sheegeen inay cagta mariyeen ilaa iyo dhowr deegaan oo hoostaga ah degmada roolagood waxaana si garba siman ah ay u wadaan howlgalkan halka kolkii hore ay sheegeen in ay ka gudbi jireen goobo fara badan iyagoo dhabaha isku xidha shabeellada dhexe iyo galgaduudna iskaga kala gooshi jiray oo deegaanada oo keliya ay bartilmaamaysan jireen balse markan si garba siman ah howlgalka ay u wadaan jamcaale axmed maxamed oo maamulka degmada runagood ka mid ah ayaa iiga warbixiyey xaalka guud ee goobihii maanta ay la wareegeen iyo halka wakhtigan ay ku sugan yihiin waxyaabihii dhacay ayu sidoo kale iiga warbixiyey Eh, raadiga kulmiya aada umahadsan tahay eh, deegaanada aan la wareegnay eh, deegaano badan ee degmada ruurnagood hoos taga oo ay kamid tahay xaruntii degmada ruurnagood ayaan la wareegnay gacantaan ku haynaa si oo aada iyo aad u hagarla ayaana ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka macaawisliid hayay maalmahan u shaqeeyna u hayaan shaqa fiican ay qabteen deegaankina gacanta ku jiraa tuulooyinka iyo iyo xarunta degmadaba gacanta lagu hayaa annagaana gacanta ku hayno walaal imise deegaanaad marka maanta la wareegteen oo aada gaarteen inta howlgaalka aada wadeen walaal ma ahan deegaanada deegaano oo iska magacyo yaryar le waayo oo iska dhulka hawdka ahay oo nimankaas ku jiri jiraan nabadiidka waaye ninka la yidhaahdo tuulooyinka sida hadda dumaaye iyo meesha la yidhaahdo hilgood iyo inti ka sokaa ilaa hilaa inta ka sokaa ayaan gacanta ku haynaan waa gartay inta howlgalka aada wadeen dagaal miyaa jira idin dhex maray idinka iyo al-shabaab maya dagaara ay meela dhigdhigeen iyo waxaas waa iska jirjiraan laakiin wax hadda dagaal oo boolkabool oo dhaca ma jiraan sababto ah ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka markay isgarabsanayaan nimankaas u istaagaan sida lagu yaqaanago waxyaaba nagarana meela dhigdhigeen waa jiraan waana alxamdulilah nagaradoodana ilaahay reeran ka badbaadiya magarad degmada runugood eh, gudaheeda qarax inuu ka dhaca maanta nagu maqaalo ah maxaa khasaara ah oo ka dhashay qaraxaas wax khasaaraha kama dhalan wax khasaaraha kama dhalan eh, marka alxamdulilah ilaahay mahadiisu waaye marka dhagartay noo maleegayen ilaaha nagu shartira ma garat mas-uuliyiin ka badbaaday qarax miyaa jira wax hadda oo markaas eh, u saameyn oo ku yeesho ma jiraan saacado kullay ku kula ganacsanaay waktigiisi markii la gaarno u iska leexay hadda goobtaas qof taagnayn qofka ugu dhowna shan labaatan mitir soddon mitir ay u jirta ma garan marka ilaaha ah, mahad kule mahaddaas iskale marka wax dhibaataana ma geysan qaraxa isagan insha allah qaraxa markuu dhacayay halkeed ku sugnayd ah, waxaan ku sugnay meel oo Eh, wuxuu ii jiray eh, wax ka yar labaatan mitr shan iyo labaatan mitr meelahaas ii jira oo igama dheer igama fogeyn meesha uu ka dhacay qarax qaraxyo kale oo miina miyaa jira oo inta aad howlgalka wadeen dhacay oo meela aad kula kulanteen iyo qaraxyo u ahaa qolo iyagoo dhagarta dhigaayo xataa mid eh, oo shalay ku qarxa wuu jiraa marka iyaga iyagoo dhagar iyaga noo dhigay iyaga dhagarta la kacda shalay iyagoo dhigay iyaga ku qaraxda ma garad waa gartay marka shalatooda garxaasuu ahay marka alxamdulilaahi waa hadda boqol kiiba waa anaga xaaladeena okay waay degmada runugood dhowr goor ciidamadu waa ay galeen waana ay ka baxeen maxaa idinkaga qorshaysan arrinkaas ma jirta miyaa qorshe idiin degan oo aad ku xajisan kartaan dhulka aad qabsataan walaal waa hadda si oo xaalufin ah meelihii ay ku dhumaalaysan jireen ayaa hadda laga degan yahay yuula socdaan lagana shaqeeyo hayaa marka waktiga wixii hore waxay uga duwan tahay markii hore wadada inta la maraa hore loo gudbi jiraa mise gawaayo caleer iyo caliheele iyo dhulkaasaa loo gudbi jiray hadda lama gudbo wahaye geedgeed ayaa ayaa loo maro wahayaa meelahii ay ku dhuumaalaysa jireen hadda maana ka dabageloweynaa walaal eh, deegaanada aada qabsateen dadkii shacabka ahaa ee ku dhaqnaa ma la kulanteen mase aad iyo aad aad iyo aad shacabka si fiican ay usoo dhaweynayaan dowladooda iyo shacabkooda eh, shacabka si fiican ay dowladooda usoo dhaweynayaan macaawisleyda iyo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed oo iskarabsanayana waxay mar walba ay diyaar u yihiin sida ay shacabka ula tacaamuli lahaayeen oo ay shacabku ay ugu fili lahaayeen eh, cadowgana qaadi lahaayeen gurmadna ugu fili lahaayeen ay garab istaagi lahaayeen ayay mar walba diyaar u yihiin gudoomiyaha maanta mar uuna la hadlayay waxa uu sheegay in shacab aysan ku sugnayn goobaha ay cagta mariyeen adiguna hadda waxaad nagu tiri shacab ayaa la kulanay oo waana soo dhaweyn hadalkaas qabanayaa inaadan iska warqabin sooma muuqan kulanna shacab walaal waa la kulanna shacab wayna joogaan shacabka waana aragnaa halka meel oo shacabka uu ka cararay waxaa waaye oy nimankaas ay shacabka ka bixiyeen xarunta degmada ruurdoogay ahayd woona ku soo laabta shacabka waa ku sugan yaha ma garat marka waktiga hore intaan lasoo gaarin bay waxay ku dhaheen shacabka isaga carara meesha ka baxa halkaas meel kaliyaay shacabka ka bixiyeen meel kale shacabka ka bixiyeen ma jirto meeshaasna waa shacabka dibay ugu soo laabtay walaal shacabka ka maqan marka dhulkii ay kooxdu ay ku jirtay oo ay ka barakacsan maxaa idinkaga qorshaysan wax hadda barakaca ma jiraanba wax ka barakaca ma jiraan shacabka meesha ka baxayeen waana guryahoodii kusoo noqdeen shacabka ma garat mar walba oo aad tagtaan oo qabsataan eh, deegaanadan waxaad la kulantaan dadka shacabka ah nimankii eh, ka baxay halkaasina dhibaato ay ku qabaan shacabkii eh, markii aad kasoo noqotaan maxaa keenaya dhibaatada dadkaas shacabka ah inaad u horseedaan mar walbaahi kulamo ayaad la qaadataan oo inay idinla shaqeeyaan ayaad markaa aad ku cadaadisaan walaal dib looga bixi maayo dawladda go ay qaadatay dadka ay xorayso oo dalka ay xorayso dadka iyo dalkana dawladda mas-uul ahaa inay xoraysayn go-aan ku qaadatay mana dhacaysa in dib damba looga baxo meel la qabtay ee dowladda qabatay duudii ay gelisay mar dambe in dib looga bixaynina dowladda go-aankeeda yahay marka insha allahu tacaala dib looga bixi doona gacantaana kusii hay doonaa walaal waayahay ugu dambeyntii dhulka aad qabsateen muxuu la egyahay qiyaastii waa degmada ruunugood tuulooyinka hoostaga iyo deegaankeeda oo dhan waaye marka degmada ruunugood oo dhan waaye marka dhul aada u baaxad weyn waayo walaal ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo macaawisleyda ayaa isgarabsasho u haya labadaas qaybood howlgalkan ka kooban yahay ayaa gacanta ku haya jimcaale axmed maxamed jimcaale dhuush ku magac dheer ayuu ahaa waxaan idinka rahalgelinaynaa sidaa hore idinkugu sheegnay inuu ka tirsan maamulka degmada ronagood waa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada kaxda balse ka mid ah dadka ka soo jeeda deegaanada ay dagaaladu ka socdaan waxaana uu ka mid yahay saraakiisha howlgalkan hoggaaminaysa ee deegaanka nado fulcrem milk powder wadinku taalo gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodinku taalo gadowya isku maran saaxiibayaal mar kale kulan waxaan wanaagsan ayaan idin leenahay haddii aynu egnana markan taliska booliiska waxa ay sheegeen inay gacanta ku hayaan dad loo soo qabtay in lagu toonsan yahay inay ka dambeeyeen dib in ka badan kow iyo toban goobood ka kacay toddobaadkii lasoo dhaafay oo magaalada muqdisho qeybo badan oo kamid ah xaafadaheeda iyo suuqyadeeda dibkaas saameyn ay ku reebteen sidoo kalena caruur ay ku geeriyoodeen inta dibkaas ay goobaha kala gedisan ka dhacayeen khasaaraha ka dhashana ka mid ah khasaaraha iyo dhaawac iyo dhimasho ayaa dibkaas uu geystay waana markii ugu badnayd oo dhowr goobood oo ilaa iyo kow iyo toban goobood oo magaalada muqdisho ka mid ah uu dib ka kaco toddobaad gudihii khasaaraha iyo waxa soo celceliyay dabka ayaa sidoo kale booliisku ay sheegeen in dad ku eedaysan loo hayo lana maxkamadeyn doono afayeenka booliiska sidiiq aadan cali doodishe ayaa ka warbixiyey dhacdooyinkii toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada muqdisho iyo guud dalka waxaa dalka ka dhacay siddeed eh, dhimasho dil ah siddeed kiis oo dil ah ayaa dalka ka dhacay <clears throat> magaalada caasimadda ee muqdisho iyo iyo iyo dowladda xubnaha ah dowladda federaalka oo laba dil oo ka midihii halkiis isku ah laakiin laba qof oo walaalo ahaa lagu dilay deegaanada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug gudihii asbuucan waxaa halkiisoo dila ka dhacay dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa kiis dil ah oo sababay dhimashada hal qof iyo dhaawaca saddex kale oo maleeshiyaad iyo daraawiishta koonfur galbeed ay isku rasaaseeyeen saasoo ka dhacay saasoo kaleeto uu ka dhacay magaalada baydhabo ee caasimada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed asbuucii lasoo dhaafay sidaasoo kaleeto waxaa dalka ka dhacay dhaawacyada ilaa sagaal kiis oo dhaawacyo kala duwan ah oo qaarkood ka dhaceen magaalada caasimada ee muqdisho qaarna ay ka dhaceen dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka dhimashada marka laga reebo kiisaska dilka ah iyo dhaawacaas dhimashada kale ee ku yimaaday falalka aan dilka ahayn ee ku yimaaday shilka ama ku yimaaday dabka ama ku yimaaday qof isagoo jiifo dhintay ama si emergency ah ku dhintay iyagana kiisaska aanu gacanta ku hayno oo ciidanka booliiska soomaaliyeed soo gaaray waxay yihiin kiisas gaaraya ilaa iyo sagaal kiis oo laba ka mida ay dab ugu dhinteen carruur yar oo sakhiirro ahaa oo mataanaha ay ugu dhinteen gobolka banaadir toddobada kalena ay yihiin kiisas siyaabo kala duwan u dhacay oo dhammaantood u dhacay ama shil ama waxyaabo kaleeto asbuucan lasoo dhaafay howlgallada ciidamada ammaanku ay sameeyeen waxay ahaayeen kuwa tribeel ah oo loogu talagalay in lagu xaqiijiya laguna sugo amniga caasimadda iyo nawaaxigeeda sidaasoo kale dowladaha xubnaha ah dowladda federaalka ah, waxaa ka dhacay howlgallo ay samaynayeen ciidamada ammaanka oo iskaashanaya hadday ahaan lahayd ciidanka booliiska soomaaliyeed ciidanka hayadda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada kadha difaaca shacabka ee shacabka soomaaliyeed oo iskaashanaya ayaa howlgallo saf ballaarana ka sameeyey dowladaha xubnaaka ah dowladda federaalka iyo magaalada caasimadda ee muqdisho asbuuca la soo dhaafay waxaa qarax miino ahaan ee magaalada muqdisho ee caasimadda dalka uga dhacay laba qarax oo mid uusan geysan wax khasaare ah midka kale oo maanta dhacayna uu geystay khasaare isugu jira dhaawac oo lala eegtay gaari ay lahayd shirkadda hormuud bambaanooyinka gacanta laga tuuro hal bambaano oo tanuuca gacanta laga tuuro efonta ah oo meel ku daxalaysatay oo duugowday oo guri la dhusayay ay dadka shacabka ahay soo wargeliyeen ciidanka booliiska degmada hodan saldhigga booliiska degmada hodan ayaa halkaas eh, ciidanku ku burburiyeen iyadoon wax khasaare ah geysanin bam kaleeto oo isla asbuucan gudihiisa lagu tuuray koonfur galbeed deegaan ka mida ah ayaa jira oo isna khasaare geystay asbuucii lasoo dhaafay waxaa ciidamada ammaanku ay sameeyeen howlgalla saf ballaaran ah oo si toosa ah lagula dagaalamayey falalka ay khawaarijtu u geysato miinooyinka ay ku dhejin jireen goobaha ganacsiga ama kaamirooyinka ay ku taargedsanayeen dadaal dheere oo ciidamada ammaanku ay sameeyeen ayaa sababay in kiisaskaas iyo falalka noocaas ee khawaarijtu ay fursad u weyso ay ku samayso oo si toosa ah loola dagaalamay ciidamada ammaankii shacabka soomaaliyeed oo iskaashanaya ayaa ku guulaystay in la cirib tiro maadaama kii ugu dambeeyey oo dhacay arbacadii ka dhacay degmada hodan gaar ahaan blacksea uu ahaa midkii ugu dambeeyey oo khawaarijtu ay rabtay inay goobo ganacsi ku taargadsato hase yeeshee marka ay meel ganacsi soo taargadsadeen iyagoo baxsad ah oo shacab iyo ciidamada ammaanku eeriyanayaan ayuu ku qarxay kaas ayaa sababay dhimashada laba ka mida ah khawaarijtii iyo mid ka mida ah oo ku dhaawacmay isaga oo dhaawac ahaa ayay ciidanka ammaanku gacanta ku dhigeen kii kaleeto barye kadib oo lagu dadaalay baxnaanidiisa wuxuu isna eh, u geeriyooday qaraxii dhaawacii ka soo gaaray qaraxaas halkaas oo dhammaan kiisaskii khawaarijtu ay ka geysan jirtay magaalada caasimadda ee muqdisho shacabka soomaaliyeed goobahooda ganacsiga ay taargad uga dhigan jirtay oo ku dhibaatayn jirtana shacabka iyo ciidankaoo iskaashanaya ay ka wada hortageen asbuuca lasoo dhaafay kiisaskii ugu badnaa ee ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho gaar ahaan gobolka banaadir iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka gobolka banaadir baha ugu badnaadeena waxay ahaayeen kiisaska ay sababeen ee dabku sababay kaasoo asbuucii lasoo dhaafay ee magaalada muqdisho uu ka dhacay kow iyo toban kiis oo dab ah oo dhammaantood laga diiwaangeliyey kiisaskaas oo isugu oo e, e, reebay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa kiisaskaas dabka ahi sababeen ciidamada ammaanka oo il gaara ku hayay sababta kiisaskan dabka ah ee asbuucan isbuucdii lasoo dhaafo u kacsanaayeen ayaa meel fiican marinaya baaristooda dhammaan goobaha dabku ay ka kaceen waxaa loo fidiyey gurma deg deg ah waxaana loo furay eh, galdacwadeedyo ku saabsan kiisaskaas iyadoo inta ugu badan kiisaskaas aannu soo sheegnay koo iyo tobanka ah ay intooda ugu badan sababeen eh, korontada ama eh, dabka loo isticmaalo korontada kaasoo baaristeeda hayadaha adaha ammaanku ay gacanta ku hayaan qaarkoodna aan ku wareejinay maxkamadda awoodda u leh si cadaaladda loo waafajiyo guud ahaan kiisaskii dhacdooyinkii dhacay oo isugu jiray dilalka dhimashada wixii falal khawaarij ah shil oo afar ka mid a ah asbuucii u dhacay iyo dhac oo lix kiis oo dhac ah ay ka dhaceen magaalada caasimadda ee muqdisho iyo gobollada dalka ayaa dalka ka dhacay oo dhammaantood ciidamada ammaanku ay maareeyeen ama ay la tacaaleen uguna tala galeen in ay xalliyaan dhammaan kiisaska noocaas ahee goobtaa ka dhacay waxaa intaa dheer in magaalada caasimadda ee muqdisho iyo gobollada dalka ay ka socdaan howlgalle ammaan oo ciidamada ammaanku ay ka fulinayaan in lagu xaqiijiyo amniga sugidda amniga ilaalinta nafta iyo maalka muwaadiniinta oo dhammaan ciidamada ammaanku ay iska kaashanayeen dayacaaneed magaalada caasimadda iyo dowladda xubnaha ah, dowladda federaalka ah waxaan sidoo kale rabnaa shacabka inaan ku wargelino ma gaarsiino in asbuucyadii la soo dhaafay aan sidaasoo kaleeto baahinay in qoys ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed ay naadinayeen cadda dahab ah oo ay ka heleen deegaan ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir hase yeeshee la naadinayey dahabkaas ciddii iska laheyd laguna soo hagaajinayo eh, ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan teleefoonkii markaa aannu dadka siinay ilaa hadda way jiraan dadyow soo wacay oo sheeganaya dahabkaa laakiin ma jiro cid eh, si toos ah dahabkaa u abbaartay cadadkiisa iyo meesha uga lumay iyo xilliga u lumay sidaas daraaddeed mar kale waxaan ku celinaynaa in qoyskii booliiska ahaa uu weli naadinayo dahabkaas ciddii iska laheydna waxaan ka codsanaynaa inay ku soo hagaagaan qaliska ciidanka booliiska soomaaliyeed si kasta ay ula soo xariiri karaan iyo taleefonbaahinay waxaan sidaasoo kala rabnaa in aan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaqan gobolka banaadir khaasatan degmadooda jirgaasiinno in shan iyo bishii nofembar taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed uu soo saaray warqad wargelin oo lagu wargelinayay shacabka soomaaliyeed dadyowga soomaaliyeed degman degan gaar ahaan ee dhulkii dabdamiska iyo hoggaanka dhismaha booliiska halkaasoo dadka deggan lagu siiyey muddo laba ah oo loogu talagalay inay ku banneeyaan dhulkaas oo ay u baahan tahay hay-addii iska laheyd si adeeg dadweyne loogu qabto laguna qaban doono oo keli ah adeeg dadweyne eh, muddada labada bilooda waxay ku ekaanaysay shan iyo labaatanka januari laba kun afar iyo labaatan taasaannu dadka halkaa deggan gaarsiinay wayna soo gaareen cabashada dadka ee eh, guryahaas degan qaarkood hase yeeshee hay-addii iska laheyd oo u baahan iyo sababa dangiguud oo loo isticmaalayo darteed iyo baahida loo baahan yahay ayaa weli baahidaasi taagan tahay waxaan ku wargelinaynaa si xushmadlan u ogeysiinaynaa dadyooga soomaaliya sharafta badan ee degan deegaanka in ay ku tala galaan in wakhtigu uu socdo cidnana aan laga yeeli doonin inay ku sii dhagaadeegto adeegto halkaa kusii nagaato intaa kadib waxaa sidoo kaleeto asbuucii soo dhaafay baraha bulshada ku faafay kiis wiil dhallinyaro ahaa oo gabdho guri degan degmada waa beri ay jir dileen si kasta uu kiiskaasi u dhacay ciidanka booliiska gaar ahaan saldhigga booliiska degmada waaberi qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa ka howlgalay eedaysanayaashii ciidanku gacan ay ku dhigeen dhibanihiina waa laga badbaadiyey ayagana ciidanka booliiska ayaa gacanta ku haya walow maxkamadda awoodda uleh lagu wareejiyey isagana goorta gungaarka kiiskaa la gaaro ayaa maxkamadda awoodda u leh ama ciidanka booliiska soomaaliyed ee shacabka kula wadaagi doonaan waxaan ugu dambayn ku baraarujinaynaa shacabka soomaaliyeed ee sharafta iyo qiimaha badan iyo dadyooga kale ku nool geyiga jamhuuriyadda soomaaliya in ay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka bacdamaa dalku uu ku jiro howlgallo lagu xoreynayo dalka looga xoraynayo khawaarijta howlgallo lagu safaynayo ama lagu adkaynayo amniga ee muwaadiniinta soomaaliyeed iyo dadka kale ku dhaqan geyiga jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya isla markaana ilaalinta nafta iyo maalka muwaddu ummaddu ay tahay waajibaadka iyo brinsibalka ciidanka booliiska soomaalida ku shaqeynayo waa mahadsantihiin shirkeenna jaraa'id intaas ayuu ku saabsan yaha maantay asalaamu calaykum waraxmat kaasi wuxuu ahaa afhayeenka booliiska sadiiq aadan cali doodi doodishe oo ka warbixinayay dhacdooyinkii toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka waxaana sidoo kale afhayeenku uu sheegay in nin ku eedeysnaa inuu ka tirsan yahay al-shabaab oo iskoyska balaaksi isaga iyo rag kaleeto ay ciidamada booliiska iyagoo ceersanaya oo qarax la kacay dhaawac uuna ka soo gaaray halkaas kadib dabiib ay u sameynayeen ciidamada ammaanku in uu dhaawacii u geeriyooda ugu dambayntii gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay tegay gigya gigisbedelay garya garisirtiyey gelingelin ka darangaryagarishirtiyey gelingelin ka daran waa hagaag saaxiibayaal haddii aynu eegnana markan degmada walnaweyn ee gobolka shabeellaha hoose cudurka shambiyoodka ayaa halkaasi ka dilaacay waxaana la sheegay in caruur fara badan uu soo ritay iyadoo sidoo kalena haween iyo caruur ay u geeriyoodeen inta la xaqiijiyay waxaa shuban biyoodkan u geeriyooday caruur ka badan toban iyadoo sidoo kalena ay geeriyoodeen laba haween ah sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose dadka ku sugan wallaweyn waxaay sidoo kale sheegeen in ay sii kordhayaan marba marka ka dambeysa cudurka shoombiyoodka ee ka dilaacay degmadan kaasi oo dadka la sheegayo inuu aada ugu dhacayo iyadoo uu soo ridanayo dadyo fara badan warkaya intaas waxay ku darayaan in aysan jirin wax dawo ah oo lagula tacaalayo shubanbiyoodkan si looga hortago faafitaanka cudurka iyo dadka uu soo ridanayo iyadoo ay ku badanayaan eh, cudurku dadka uu ku dhacayo halkaasi iyadoo sidoo kale geeridu ay ka badan karto intaasi dadaalo eh, looga hortegayo oo ay qabanayaan maamulka ilaa iyo hadda wax kama jiraan amaba nalooma xaqiijin iyadoo maamulka xiriiro aan la sameynay si aan wax uga weydiino cudurkanna ah, aysan nooga jawaabin arrimahan ku aadan cudurkan halkaasi ka dilaacay oo dadyooga fara badan ay ku geeriyoodeen degmada wallaweyn gobolka shabeellaha hoose horey cudurkan shoombiyoodka ugama dilaacin in dhawaale balse waxaa hadda uu yahay meeshii ugu horreysay ee khasaare intaas la eg uu ka geysto muddo kadib agaag hagaag saaxiibayaal qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka xog waraysiaad dhegeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa wada ka imanaya markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goone aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe ah federaal adeeray qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiyaallay leedahay eerkalamaane mugdi maguura maasmaqaata maroodgii maxmed xaaji maanta waa imaadi horaana waxaa loo yidhi ibna aadan iswaayi arrinaa kala geesi abdallow waxaan kaa maqli jiray luuqluuqmarow laasun laamigaas yimaadaa abdallow ibna aadan iswaaye isgafaa kala geeyana waa jiraa cabdulla waxaa kaloo la yidhi waa la isku soo noqone wixii nowl adduunyadaay waxaa kaloo la yidhi nin adduunya joogow maxaa aragti kuulaabanabdallow adina weliba hilmaantay imriga raagi geel dhalaayas ku tusaa war waxaa kalou hilmaamay canjeera seesu kala koraysaa loo kala qaadaa rootina khayaarkiis war waxaas maamaah maahane aakhira nin aadow maxaa lagu ogeysi war adduunya ceewaa loo hordaa aakhirna cadaabee warkaas maka joogtidoo xilkaaga kuwayne war reer koonfur galbeed maaxay xilka ka qaadeene haddana ma beesha shanaada sheeka ay xilkiisa usoo dhigatay war xildhibaanno cod laga rabo xilligaan jooga qofkii maaga asaga ka orbagaya warba waxaaladdu federaalba heli maa u kaadisaaniin war bashiirdaara wasiirkiinni hadda ka hor yiri warkaada ma fahmin eh. waxaa lagu qasbay inuu raalligelin bixiyo warna miya maylaray mar ikadii ilaahay ikadiyo eh. mar lamaad ikadiin ani iskadii eh. hatu horaa baarlamaanka dhatis waliba niyarteena codkaas waa kaa qasaaray marka mar lamaad inodninka nagdaanba gardarohay direed warmadee abuukaraal badri miyaa kuu soo sheegay warya elef maaya lagorimadaasaa wargiliyaasan miya iyo gujuguju iwalnangroogna bahaasan naw waar anigu intaan garanayo way dhaaftay oo maxaad u garanaysaa kaa qosee waaba go'dee warwaaqlu bilaashaad u leedahay intaan garanayo way dhaaftay maday hadduu laascana mana tegi karaa ilan waa federaale waan ingiriiska u ololaynayo cunaqabataynka hubka in la qaado xuduuddii iyo somalilan xagguu ku ilaawayaabay anuguye war madaxweynaha sii qaato ma firdhay wuxuu yidhi xilka waa iska casili markii puntland iyo somalilanna wareeriyeen miyuu yidhi waxbaa lagu darsanhayaa ina halah laygu dara ma oo ma mudakararsiu bilaabay dhidhanshaha waalan dhergaana ka daransan leymeeri jarne wakhtiga leywdara wax badanaan qabahaa masiri war manhajka afka soomaaliga laascaan hadda waa lagu dhiganhayaa war waad waalidiin waxna lilima sheegi karee madaxweyne firdhay wuxuu yidhi wasiirka ingiriiska hadda ka wuxuu nagu yidhi xuduudda somalilan lama faragelin karo marka diyaaradaha soo qaateen ka yeeli mayne wuxuu firniya ku sii daray weliba waagii daraawiishta haddaan ka xoog badannahay war wasaar xamse ma la ogyahay warba madaxweyne qoorqoor weliba sayid axmed madoobe la jooga kismaayo haye bashiir owsiinku ku hormaray aryaadaha war ma haysiina daynti waa la cafiyaa la yidhi intee laga cafi anaa bad meeligi lahay ka soo dhuuntiye warnimi oon gaarigacankaano iskuriyoone walaagi maalinta garaabinon digsiga kashibudohayne aylikaleydeentiyeede war deynta dadka soomaaliyeed oo dhanaa lagu lahay waaye wax shakhsi gaara ah lagu leeyahay ma ahayn war isku markhaati furaysaane daynta xilliga la soo qaatay iyo cidda soo qaaday midna lama sheegin warbawa daynta waynu qabnay dulsaarkaasi badnaa war shilinka soomaaliga markii nambarka madow inta laga tiray midka guduudan lagu qoray nin dhallin yar baan ahaa ilaan lacagta deynta waxaad ka cunti war waxaan hubaa dayntaas in la qaatay madaxweyne aadan cadde kadib sababtoo ah markuu xilka ku wareejinaya madaxweyne cabdirashiid wuxuu yidhi madaxweyne waxaan kugu wareejinayaa soomaaliya toddoba sana hor ah oo aan dayn lagu lahayn qofna siyaasad u xirnayn wah wakhtigaas haddii joogti facaal tukaka noolbe oo kaali deendi ahlulgabuurkan inihaysiday war waxaa maqli jira ninkii deen cuna below ka dibiraya qalinka guduudan lacagtu waxay yeelatay waa toddobaatanka kadib waar wallaweyne diyaaradihii hargeysa lagu duqeeyey ma bay ahaayeen umaw hadde taa waa laga cafiyaya kugu haysta war kalemaana war mahaysaan waxaa la yidhi hadda ka hor oo shaqo aan fiicnayn duruufta ku kalliftay naftiisuna diiday ayaa subaxii dambe naftiisa u dhaartay iyadoo shaqada diidaysa kadibna wuxuu yidhi wallaahi haddaadan aqbalin runta ku hor taalla wax ka daran ayaan ku marsii doonaa kadibna dad dhaartiisa maqlaayoo la yaabay ayaa waxay u sheegeen imaamkii magaalada kadibna imaamkiiyaa dad u soo diroo loo geeyey wuxuuna weydiiyey shaqada ka daran musquul in la qodo oo aad naftaada ugu dhaarata maxay tahay markaasbuu wuxuu jawaabay taasi waa xoogaaga oo xalaal ah waxa ka sii daran dayn baryo iyo baahi warnamiyo hamiingooda gadika dhaafay laakiin hamiingooda deensitikiili teeganyaleeri war dukaamaya maqaayadaha waxaa lagu qori jiray maanta daynmaya biri haa waxaas waa liska dhaafi hadda waxa soo bax intaadaan unin jeebkaa hubi aryaadhaha dayn waxaa kaloo hore looga yidhi kuminin qaataa keenima kamana maarma kiilaahay kuminin qaatay keenima kamana maarma kiilaahay war cabdillow anugu kumi sooma gaarin weligayna wax kuma gadan kumi kulahaa taanaaba ka horraysaye war abwaan adraawi allah u naxariista hadda ka hor daynta ka hadlay wuxuu yidhi maanta iibsadeediyo axaddeedu badanaa imisaa ka haray tolow beritii amaahdii lagu qoray albaabada warbobo waxaa kaloo la yidhi ninkii laqlaqaa wuxuusan lahayn ladaabtaa waa ku naqayoon warana waxaa kaloo naqli jiri xagga waa badarwaa oo xagga waa biyowaa oo xagga waa barahaaga iyo buuggaagiin la imaade ilaahu baryahaaga irdihii ka bannaan waar waxaa kaloo la yidhi allahayow nin jeeb madhan ka janjeedha xaajadu cawinaada jeceela war soomaalidu waa imtixaane beejka bangiga adduunka ayaa nin soomaaliya governmentka ka dhiibtay wuxuunu yidhi deyntaa soomaaliya ka cafiseen aniga waxba igama soo gaarin laakiin hadda kadib haddaad deen bixinaysaan nambarkaan igala soo xiriira war wasiirka maaliyadda buntland hadda ka hor wuxuu yidhi dayn aan buntland waxba ka ogayn lama cafi karo waxaan buntland lagala tashanna lama socodsiin karo haye oo wadamada soomaaliya deynta kulaha miyaa buntland ka mid ahayd warba wixiiba la cafiya hadda waxba laguma haysto waar wallaweynay madaxweynaha somalilan deyntaa la cafinayo ma lagala tashaday cunaqabataynka hubka la qaaday ma la ogeysiiyey afrikadan ugu biiray se wax ma ka og yahay aryaadhaha haddii dayn la cafiiyo haddii cunaqabata in la qaadiyo haddii shabaab la bixiyo haddii afrika lagu biiraba waa guul la gaaray eh. galadaan suugeyniyo wakhtigii waana soo galay ma dhihi weydeen war cabdula waxay u fasireen eh. qarashkaan suugayniyo lacagti waa la soo helaye war milatarigu hees kala qaaday waxay yidhaahdeen ubkii inaga ganaaxna dhaqsaba waana soo geliye wargoodadkii shabeeloo tan ka dhacday markaan arkay taangiyo weli militariga soo gaarina khawaarij laga taklusaya war maxaa taangiya hadda ciidanku diyaaraday haystaane warba wax damadurba waar xuduudda somalilan waa tii ingiriiskayana loo soo dhaafin waaqwaaqlow ingiriiskii soomaali mid qaadad waar miyaana ixtiraafay <laughs> beesadaan sugayniyo qarashkii maa la soo furayba war madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi haddii dayntiinna laka cafiyey diyaar uma nihin mid kala qaadanno diin dambeeto dib u qaataan ka dardaarme warmadayo warkayga dhexgelina madaxweynuhu wuxuu intaa ku sii daray dayntii horaa soomaali cuuriyaamisay mid kalena in lagu degdegaa hidaaw ma ahan intaan ka maarmi karnana waa ka fogaahaynaa dayn dambe walbaw hadday daruuri noqoto laga maarmi waayo hadda waa in laysla ogaadaa war raysul wasaare xamse cabdi barre wuxuu yidhi lacagtii soomaaliya lagu lahaa markii la qaybiyo qof kastoo soomaaliya saddex boqoloo ku soo aadaysa dalabow afkaagaan ka maqlaahay amaad uun isii kartaa hadda saddex boqol keliyaha maxay noogu manna sheeganaya waa bixi karnaaye warbaasida uusan leegiibsidaasaamaya koonfur galbeed walmakudeersidaana ba'a ah, ubbo waa laba war lacagtu shan bilyan oo doolar bay aheedaa la yidhi markaan xisaabta qiimeeyey waxaa ii soo baxday soomaalidu inaysan labaatan milyan ka yarayn war lacagta inta ugu badan ribe eedaa la yidhi warya aniga ima ribay karti war ribayaa u bareeray rasuulkaaba nahyeye mawaalantihiin wardadaa rabbi iyo rasuul aqoonaa ribada qaatee marka horeba ha isku abahanina war ribada ninka qaatay ninka bixiyaha wa isla armaqal waa la bixiya ku yiri waana la kacafiyaa lagu yiri walaweynay diinqaadataa iska daysayaa iska bixisayaa waa yeelkadiinni warwaaqlow iska goosataa soo laabataa warwareegtayaa waa yeelkadaay kalmaanay war ma haysiina ra'iisul wasaare khayre anoo og miyuu bilaabay yuhuud maatiin talada wax naga siiya miyuu yidhi warba wataadani baa hore uu sheegay wannaga waxma looma yeeriyo war sharaftaan raadinayno qabqablayaal ka raadin mayno miyuu yidhi war waafalintiin warkana waa la duushaane waraa loo yidhi guushu waa dad badan tahaye dayn cafinta waa ka soo shaqaynay buu yidhi madaxweyne shariifna wuxuu yidhi in afrika lagu biiro annagaa bilownay madaxweyne farmaajana wuxuu yidhi dadaal muddo dheer aan soo wadnaa hadda guulaystay laakiin waxaan la yaabay dhammaantood madaxweyne xasan sheikh waaba qira in hawshaanu hawl la wada qabtay tahaye maxaa ku kalifay inay manna sheegtaan ilaa soomaalidu waxay ku mahmaadaa hadii lagu sheego waa layssheelaa haddii lagu sheelana waa lays sheegaa warbow nimanka haddii oon siyaasadeed baa war mucaaradka waxaa ka soo socota inay yidhaahdaan timaha in la daysto innagaa bilownaye eh. xasan sheekh waa dhammaystire keliya haahoosa migay cabdulaba wuxuu yidhi eh. how isuma jeede eetama eh. ummaduu ku ajarmime sumajeede eetama ummaduu ku ajarmime arimahaasiyo xubintaasi kale maana waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog horeysi oad kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho barnaamijka waxaa farsameyn intuu hawada ku jiray salaad cabdulla cumar intaan barnaamijka midlacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo dalkana soomaalinimo gobtuna silicbayimata haddana saxariimate abaartuna waa sunnee hadduu jiro saban xumaad waxaa xiga beri samaad sabsaaguna waa dhammaan buuraha surad baa u dhee dalkana soomaalinimo goobtuna si waymartaa xaggana sxariimarta abaartuna waa sunnee hadduu jiro sabal xumaan waxaa xiga beri samaad sagsaaguna waa dhammaan gaalloolsamadaa jiro salkuna warhorsanyay ayaan sabaqula dhasho abkayguma suuli karo samada calankaa kula ayaasan ka taagi faray adkay soo sami lahow bilaha soonka ibaray gaalool samadaa jiro salkuna waroorsan ayaan saba kula dhasho abkayguma suuli karo samada calanka kuladha ayaasan ka taagi faray adkay soo sami lahow ilaah soonka ibaray daruuraha sixirka iyo intan saxarkani dul iman samaaluhu wuxuu ahaa noflaa madowgu sanme sadadka faraaruqiyo intaasoo soo cufan safi cudub buu lahaa cadaawuu kagaasisaa daruuraha sixirka iyo dansaxalkani dul iman soomaaligu wuxuu ahaa naflaamadoogu sandheero sadada tafaraaruqiyo intaan soo soo cufin safiir cudud buu lahaa cadaa wuu kaga sasaan allow soolasii bulshada soo keenaynayn sinjiga ka mid ahaysano waa qood kala soo lahay sariir lagu wadaa gam'aan anaatirsanoo ahow hargaysaysaba wanaag sirada baxno ahow allow sala siiyo bulshada sokeeya inay yihiin sinjiga ka midaysano boqodkala soo mahayn taariikh lagu wada gamaay banaanka sallow ahow hargaysa isaba sidaa baxaynuu ahow areera dadka kuladay waxay sugayeena ah helay buuraa suurad baa u dheer aankana soomaalinimo goobtuna sinic way martaa haddana saxaniiruma jiro waxaa xalila ii sawiray nikaygoo nabad saaqayo sareeda dadku kuladay waxay sugayeenaan helay buuraha surad baa u dheer hankana soomaalinimo gobtuna silic martaa dana saxariima tiro xalay lay sawiray geygoo nabad saadayo saareeri dadkoo kuladay waxay sugayeenna helay duurac suurad u dheer hanka soomaalinimo gobtuna sili way martaa haddana saxari martiro